bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd kitaab abwaabtii ridaaca ama nuujinta ama nuugmadan soo marnay masalaa jirta aada laysu weydiiyo oo ku saabsan ninku xaaskiisa uu qabo Eh, hadduu naaskeeda nuugo ma furmaysaa mise ma furmayso masaladaasi waxay ku salaysan tahay hadduu caanuhu uu liqo oo ay ku tagaan markaa way horta marka laga hadli karo ama hadduu caana uu liqayba ayna jirin taasi horta hadal ma leh iyadoo wax dhiba ishkaaliye ma leh hadduu caanaha liqo waa kii aan soo rajaxnay caanuhu waxay saamayn leeyihiin uun markuu ilmo yaryahy sooma uusu naaska ka go-in nin weynu marka naaska ka go-ay ama haweenta ha qaba ama diyuusan qabin caanuhu saamayn kuma leh sidaasaan soo rajaxay allahuma xaalo khaas ah oo xaaladii xadiidkii muxuu ahaay saalim mawla xudayf xaalad khaasoo kaleeto oo xaaje darteed ama daruuro darteed loo ogolaaday mooye asalku waa saas jawaabta halkaasaa laga garan mara jawaabta halkaasaa laga garanoo wax mushkila male taasi waa midda waxaa sugan aar qiso waxaa dhis jirta dhex martay abu muusa alashcari iyo cabdullahi bn mascuud radia allahu canhuma qisadu waxay leedahay way sugan tahay sanad saxiixa ay kaga sugantahay abu muusa alashcari baa waxaa u yimid nin markaasu wuxuu ku yidhi xaaskayga naaskay ka jirtay markaasay caanihii ku fadhiisteen caanihii baan marka intaan ka nuugay ayaan tufay naaskii ilan caanihi baa ku fadhiistay marka intuu ka nuuguu tufaa abu muusa u yimid markaasu wuxuu ku yidhi ka war way kaa furan tahay buui cabdullaahi bn mascuud buu u tegey qisadii buu weydiiyey wuxuu ku yidhi abuu muusa alashcari waxba ma sheegine kaama furna buu yidhi xaaskaagi abu abuu muusa alashcari baa warkii dib loogu soo celiyey cabdullahi bn mascuud baa sidaa yidhi markaasu wuxuu yidhi inta cabdullaahi idin dhex joogo waxba hay weydiinina buui maalinta dambe maalinta kadib inta ninkaas idin dhex joogo su-aal dambe hay warsanina buui yani waa isdhiibay masaladu marka ishkaaliye male wax furitaanana ku imaan maayo waana adhadhiska mubaaxa ah, asal ahaanteed waa nooc muxuu ahaaye istimtaaca ka mid a ah, wax dhibana male baabu nafaqaati nafaqooyinkiibuu baabu yahay annafaqaatu jamcu nafaqa waay waxaana la yidhaahdaa shayga uu ninku bixiyo oo uu ku bixiyo wuxuu isagu u baahan yahay ama dadka isaga biilka ku leh xuquuqda kule wuxuu ku bixiyo ama cunno ama cabid ah ayaa la yidhahdaa nafaqada waa biilka biilidda wa can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi dakhalad waxaa gashay hindu bintu cutba imra'atu abi sufyaana ahayd abu sufyaan ibni xarbin xaaskiisa ahayd calaa rasuuli illahi sal ly wasalam rasuulkay usoo gashay sal lay wasalam mucaawiye hooyadii waay faqaalat markaa waxay tidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ina abaa sufyaana abu sufyaan rajulun nin weeye shaxiixun oo gacan adag waa nin lex jeclo badanoo bakhayl aw ah saasay leedahay lanna shuxiga waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin albuklu maca xirsin yacni markay gacanadayg iyo lex jeclo badni aada isku darsato ayaa la yidhahda rajulu weeye shaxiixun oo lexjeclo badan oo bakayl ah laa yuctiinii ima siiyo min annafaqati biilka xaggiisa maa yakfiinii wax igu filan aniga oo wayakfii ku filan baniya wiilashaydana ku filan aniga wiilashayda waxna deeqa nama siiyo waa nin gacan adag riwaayada bukhaari waa midka yidhi rajulun missiikun waa nin xoole ceshi badan oo gacan adag wa ayb ah laa yucطiinii ima siiyo min annafaqati biilka xaggiisa maa yakfiinii wax igu filan wa yakfii ku filan baniya wiilasheedana ku filan ilaa maa akhadtu waxaan qaato mooye min maalii xoolihiisa aan ka qaato bikayri cilmihi ogaansho la-aantiisana aan ku qaato wixii un isagoon ka warhaynun aan xoolihiisa ka qaato mooye si kale isagu wax nagu filan nama siinayo laakiin waan ka qaataayo isagoon ka warhaynin baan xoolihiisa isticmaalnaa haddii la wargeliye laga bixin maayo fahal calaya korkayga ma yahay bay tidhi fii daalika arrinkaa dhexdiisa min junaaxin wax dembi ah arrintaa aan sameeyo dembi maiga soo gaarhaya xoolaha aan sida qarsooday uga qaateen aniga ilmahaygu biilanno fa qaala nabigu wuxu uhi sal alay waslam khudii qaado min maalihi xoolihiisa wax ka qaado bilmacruufi si wanaagsan oo wanaaggeeda la yaqaanana kaga qaado maa yakfiiki khudii qaada min maalihi xoolihiisa xaggiisa waxaad ka qaadataa bilmacruufi si wanaagsan oo wanaaggeeda la yaqaano maa yakfiiki wax kugu filan ka qaado iyo wamaa yakfii wax ku filan baniiki wiilashaadana ku filan yani wax adiga ku deeqa wiilashaadana deeqa macruuf oo sida la yaqaano oo curfiga ah ka qaada buu ku yidhi muttafaqun calayhi buhari muslim waa soo saaray ayb xadiidkan wuxuu kutusayaa Ehm, ruuxu hadduu dacwoonayo ama uu fatwo weydiinahayo cilmi dalbay ruux ku saabsan xaaladaha iyaga ah inuu sheegi karo ruuxa ku sheegi karo wax uu ruuxaasi kahanayo xan iyo dembina noqon mayso ruux maxkamadda yimid oo ruux ka dacwoonayo wuxuu dhibsanahayuu ka sheegi ruux fatwo doonahayo ama nin xaaskiisii wax ka sheegayo sheekh weydiinaya ama haweenay ninkeedii fatwo in loo fatwado doonaysa wixii jira hadday sheegto iyadana dembi maaha waa meelaha la banneeyo xanta la banneeyo masaa'il mustatnaad ah oo ruuxu wuxuu dhibsanayo laga sheegi karo oo bannaan bay ka mid tahay ayib xadiidka wuxuu sidoo kaleeto biilka iyo nafaqada ninka inay waajib ku tahay xaaskiisii caruurtiisa inuu biilo waana maxalu ijmac waa laysla ogolyahay intaas inay waajib ku tahay inuu ilmaha iyo xaaska biilo wixii ka baxsan waa u tegi doonaa ayib waxaa xadiidka laga fahmay sidoo kale nafaqada iyo biilka ninka waajibka ku ah wax xadidan oo maalinkiiba intaasoo raashiin ah iyo intaasoo suugo ah iyo intaasoo maraq ah wax go-an ma leh waxaa looga tegey arrintaa iyada ah curfigaa looga tegay xadidideeda saas daraaddeed baa wuxuu yidhi yani khudii min maalihi bilmacruuf sida la yaqaano waay curfiga sidaa lagu dhaqmo oo ninka isaga xooluhu haystoo kale haysta ninka noocaasoo kalea ah diilka isaga ragga la heerka iyo diilka ay bixiyaan ee laysla yaqaano kaasoo kale ka qaado wax ka kabadbadiisoo wax fasaadinana looma ogola wixii intaa ka yarna iyaday cidhiiri ku tahay marka ruux walba qadarkiisi iyo qiyaastiisi iyo noloshu meeshuu kaga jira wa saasaa lagu xadidaya liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah saas macnaha nin walba qadarka tabartiisa baa looga rabaa shareecadu qadaayaadka noocaasoo kale itlaaqdo inta badan ayna xad u samaynin curfigaa loola noqdaa waa meesha ay imaanaysa caadada qaacidada ka mida ah qawaacidda shanta asaaska ah ee la yidhaahdo alcaadatu muxakama maa lam tukhaalif sharcan yani curfiga iyo dhaqanka dadka waa loo noqonaya waa loo xugum tegaya haddii ayna shareecada khilaafin saas maana nas kasta oo itlaaq ku yimid oo luqadda carabigana aan laga helin xadayn looga helin nas kaloo xadeeyana aan loo helin curfigaa loola noqdaa curfigaa loola noqdaa waad garan kartaayo sida shareecadu waxay uga aamustay oo u xadidi weyday waxa weeyaan yani takhtalif biikhtilaafi alamkina waاkhtilaafi alazmina waاkhtilaafi alaxwaal saas man waxa maanta reerka biil ugu filan sanad kadib inuusan ugu filaanin baa dhici karta waagaas shareecadu degaysa wixii reerka masalan shanta ruux ka kooban biilka ugu filaa maanta inuusan ugu filaanin baa dhici karta sooma shareecadu kolba waxay uga tagtay isbedelka nolosha ku imaanaya in lagu xadido oo halkaa lagu saleeyo maxaa reerka biil u noqon kara laakiin mayna xadidin bil macruuftaasaa looga baxay macana ayib saas daraaddeed ayaa sidoo kaleeto fii suurati albaqara rabbi tabaaraka wa markuu ka hadlay ilmaha biilkiisa wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf baa leeyahay ninka ilmaha loo dhalay waxaa korkiisa ah inuu ilmaha biilo oo marasheeyo oo arad bixiyo bilmacruufi si la yaqaano oo markaasi muxuu curfi oo wanaaggeeda la yaqaano inuusa isagoo waxna ka hagranin wixii tabartiisa ah ka baxsanna aan lagu kallifin wa curfiga iyo kolba isaga dadka la tabarta waxay bixiyaan inuu bixiyaa la raba ayib curfigaasaa ah marka loo daayo bacdu ahlilcilmi baa isku dayeen inay xad u sameeyaan laakiin xaddaasi iska ijtihaadaad waa qaar baa waxay dhahan masalan ninka muxuu ahaayey eh, taajirka ah laba mud ninka dhexdhexaadka mud iyo nis ninka mucsirka ah yani mud keligii taxdiidaad imaam shaafici iyo keyrkii iyo maalik iyo taxdiidaadkaasi waa iska ijtihaadaad waktigoodii uun ku saabsan amaa hadda iyo waktiga imaanaya taxdiidkaasi nas maa kolba waxaa loo noqonaya curfigaasaa loo noqonaya saas maana waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa haddii haweenta uu ninkeedu biilkii xaqa ay u lahayd uu siin waayo isla markaana uu awooddii leeyahay oo ay si kale uga qaadan weydo si qarsoodiya inay uga qaadata way bannaanta wuu hayaa wuuna heli karaa laakiin wuu gacan adagya ama waaba nin muxuu ahaaye iska mutasaahiloo dayacaya wixii inay biilkooda ee ku filan ka qaataan kifaayadaana waxaa loo celinayaabaa nin curfigaa loo celinaya bilmacruuf buu nebigu uxuhi sal lay slm biduuni cilmihi inay ka qaataan xoolihiisa waa u ogolaaday nebigu sal lay waslam waana masalada loo yaqaano masalatu dufri masalatu dufri baa la yidhahdaayo si kaba guda weyn xaqaaga aada hebel ku leedahay dooduna ayna ka jirin sabab daahir oo iska muuqdana aada ku yeelatay haddaad ka soo saari weydo ma kuu bannaan tahay si qarsoodiya inaad uga qaadato shuruud bay ku xidhaan xaqu waa inuu yahay xaq aan muran ku jirin sababta aad ku yeelato waa inay tahay sabab daahir ah bacda dalika baa xadiidkan waxay ku saleeyaan bacdu ahlilcilmi waad qaadan kartaa biduuni xukmin adoon laguu xukumin haddii aad si kale ku weydana si qarsoodiya waad uga qaadan kartaa xadiidkan yani waxa weyaan eh, hinda bintu cudfa qisadeeda ayaa masaladaas lagu salay masalatu dufri baa loo yaqaana masalatu dufri ayuu imadu yaqaana waxaa kaloo xadiidka loo deliishadaa ruuxu isagoo maqan in la xukumi karo alimaamu albukhari caleyh raxmat ullah fi saxiixihi ayaa wuxuu u deliishaday baabu alqadaa cala alghaa'ib ruux maqanoon maxkamaddaba imaanin inta la dhegeysto ma la xukumi karaa haddii macluumaadka sax leelo waa la xukumi karaa buu leeyay leanna waxa weyaan ma joogin abu sufyaan marka nebigu xukumkan gaadhayay abu sufyaan maxkamadda lama keenin buu leey marka iyadana masl khilaafiya wacan taariqin ilmuxaaribiyi radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qadimnaa waxaanu soo gallay almadiinata magaalada madiinahan soo galloo nimid faidaa markaaba rasuulullahi sal alay aslam ayaa qaa'imun mid taagan ah cala almimbari mimbarka korkiisuu taagan yahay yakhtubu nnaasa dadka xaalu u khudbaynayo yani madiinaan soo galay isla markiiba waxaan la kulanay nebigoo taagan mimbarka korkiisaoo dadka u khudbaynay wayaquulu wuxuuna leeyahay nebigu sal lay aslam yadu lmucti ka wax siinaya gacantiisu alculyaa midda sarraysa waay labada gacmood ta wax bixinaysa iyo qaadanaysa midda bixinaysaa sarraysa lafdigaasi wuxuu fasirayaa xadiidka kale lafdiga kale caanka saxiixaynkii qeybkii ku yaalla alyad alculya khayru min alyadi asufla saas man gacanta sarraynta badan ayaa ka khayr badan midda hoosaynta badan midda hoosaynta badani waa midda qaadanaysa minta sarraynta badanna waa midda bixinaysa xadiidkana marka lafdiga sii cadday sii fasiray yadlmuci ruuxa wax siinaya ee wax bixinaya gacantiisu alculya waa midda saraynta badan wabda ku bilow waxa aad bixinayso biman cid ku bilow tacuulu aada nafaqaynayso cidda nafaqadiisa iyo biilkiisu waajibka kugu yahay iyaga ka bilow ah, yaani waxaa laga wadaa adigoo dad eh, nafaqadii lagaa rabo biilkii waajibkaa lagugu leeyahay oo caruurtaadii iyo reerkaagii lagugu leeyahay ayagaa inaad cid kale u gudubtood aad siiso iyagii xuquuqdoodiina lagugu leeyay maya ayaga ka bilow horse ayaga ku bilow saasaa lagu leeyay ummaka aabbahaa ummaka hooyadaa ku bilow ibda' biman tacuulu ummaka hooyadaa ku bilow wa abaaka iyo aabbaha wa ukhtaka iyo walaasha wa akhaaka iyo walaalka uma kadibna adnaaka midka kuu dhowaansho badan fa adnaaka kaa midka kusii xigay kuu dhowaansho badan sidaa u tartiibi waay waxa wariye anasaa'iyu nasaai baa wariyey wasaxaxa waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana wadaara quطniyu kadalika ibn cabdilhaadi wuxuu leeyahay saxiixun cala sharطihima ay shart albukhaari wamuslim sheekh albanina wuxuu leeyahy fi lirwa sanadkiisu waa jayid xadiidka asalkiisuna fi saxiixayn buu ku suganyay min xadiidi abi hurayra wa kadalika fi saxiixayni buu ku suganyay min xadiidi xakiim ibni xisaam iyo keyrkiiba marka xadiidku waa xadiid saxiix ayb wuxuu inoo faa'ideeyey oon ka faa'iidaysanaynaa muxuu ahaayey nafaqaynta dadka qaraabada ah inay waajibtay tartiibkii buuna sheegay xadiidka hooyada ayaa ugu mudan hooyada ayaa ugu mudan dabcan waa markii reer iyo caruur iyo lagama hadlin hadda laakiin waxaa laga hadlay ibda biman tacuul ummaka hooyadaa ka bilow baa hooyadaa ku bilow wa abaaka aabbaha waxaan u tegi doonaa labadooda aabbaha iyo hooyada say u kala horeeyaan oo ay u kala xaqleeyihin xadiis kala sii caddayn doonta walaasha ku bilow iyo walaalka qaraabada markaad soo dhaaftana uma adnaaka fa adnaaka qaraabada kale ka kuugu dhowaansho badan kaa markaad ka tagtana ka kuugu dhowaansho badanee kaad ku sii xiga sida ay kuu xigaan ugu bilowa tartiibkaasu xadiidku marka uu tartiibiyey jumhuurtu waxay ku tageen ummaka wa abaaka buu yidhi hooyadii iyo aabbaha aabbuhu hormariyey jumhuurtuna waxay qabaan in ay hooyadu ka xagga biriga iyo samafalka iyo ixsaanka inay ka horayso aabbaha ka horayso sidaasay culimmada badankood qabaan oo iyada laga hormarinayo waana sida xadiidka daahirkiisa ka muuqdo nabigana sal alay wasalam waa la weydiiyeyo yani cid aan u ixsaan falo yaa igu xaqnimo badan hooyadaa buuli yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga aabbaha marka taqriiban waxay leedahay alaaata arbac afar maalmood marka loo dhigay saddex qaadanaysa saddex markay iyadu soo marto ka afraad buu duqu imaanaya daahirka qur-aankana sidaasaa laga fahmiyo allah tabaaraka watacaala markuu yidhi waa labada waalid u ixsaan sameeya si gooniya loo xuso waxaa la yidhi xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin baa layidhi hooyadiibaa waa laga sii hadlayo labadoodiiba u ixsaanfanaa layidhi markaasa waxaa la yidhi hooyadiibaa xambaartay oo waxay ku xambaartay wahnan tabardarri oo calaa wahnin tabardarri kale korkeeda tabardarri sii siyaadaysa ilaa ay ka umulayso ayay hooyadii ku qaaday aayadda kalena waata tiri xamalathu ummuhu kurhan wa wadacathu kurhan uurkay ku qaaday iyadoo dhubsanaysa way umushay iyadoo dhubsanaysa way ku rafaaday wey wa xamluhu wa fisaaluhu halaaثuuna shahra xambaariddii la xambaaray ee lagu xambaaray uurka lagu siday iyo naaskii la nuujiyey intii uu ka go-ahayey soddon bilood bay ahayd laba sanoo la nuujinahay iyo ugu yaraan lix biloodoo uurka ku jira hadduu ka badatana iskaba badhaaf marka tafaasiishaa qur-aanku ka sii hadlay markii labadooda waalid la yidhi ixsaan ha loo sameeyo aabbihii intaasaa lagaga gaabsaday laakiin hooyadii baa laga sii hadlay maxaa looga sii hadlay lanna waxa wey limaziid alxirsi waay xaaladeedu waa ka culustahay xaaladda aabaha aabbaha wa xadiiskuna saasuu ku tusay xadiiska nebiguna sal ly sl macnahaasuu ku tusayaayo way ka dhib badan tahay aabbaha dhibka ilmaha korintiisa iyo dhalidiisa iyo foolashadiisa iyo ka gaadhaya baa ka badan dhibka aabbaha gaadhaya saasaa marka shareecadu ay xuquuqdaa u siisay saas maana waana sida jumhuurtu ay qabaan ayb waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa inay waajib tahay iyadana ruuxu hadduu kari karayo qaraabadiisa inuu iyadana nafaqeeyo walaalka iyo walaasha iyo mxuua dadku sooxiga xiga adeerada muxuu ahaayey carruurta aad adeerka u tahay edooyinka habaryaraha dadkaa qaraabada ah haddaad wax haysato iyaguna ay baahan yihiin in aad nafaqaysood biisho inay waajib tahay amarkaa laga qaadanaya wabda biman tacuul kadibna waxaa la yidhi lasoo waday adnaaka faadnaaka layidhi qur-aankana saasaa laga qaadano wa aati da alqurbaa xaqahu walmiskiin baa lii ah. midka sokeeyaha ee ku xiga xaqiisa sii miskiinkana xaqiisa sii yacni waxaa laga dhigay xaq alla u gooyay xoolahaaga ku jira aayadda qur-aanka iyo xadiiskuba marka waxay faa'iideynayaan inay waajib tahay keliya maaha ilmahaagiyo reerkaagiyo hooyada ee aabbahay macnahaasaa laga qaadanayaa bacdu ahlilcilmi waxay ku qaydeen qaraabada biilidooda ay waajib kugu tahay masruufkoodu waxay dheheen waa dadka ku dhalayee usuusha ah iyo furuucda adiga kaa farcamay bay dheheen laakiin xawaashida dadka dhinacyaha ka imaanaya walaalaha iyo adeeqada iyo dadkaas maya bay dheheen warkaasi waa war bacdu ahlicilmi ay qabaan qaarna waxay meehe ruuxa qaraabada ee maxramka ku ah, unbay kugu waajibaysa taqyiidaadkaasu dhan waa taqyiidaad fiqi oo ijtihaadi ah laakiin nusuusta qur'aan iyo sunnada qaraabada way itlaaqday ruuxii shigaalkaagaee qaraabadaadae marka baahani inaad nafaqayso waxaad tari karta aad ku dartahay nusuusta waxaa laga fahmaya inay waajib tahay oo xaq laazim ay tahay macna an abi huraraa radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lahi sal lay slam rasulku wuxuu ihi yani waxyaalaha ay shareecadu kaga gedisan tahay shareecada samaawiga andimo fara badanoo bini aadamku dejisay ay kaga gedisan tahay leanno asal ahaanba dhalashadan iyo nasabka iyo eh, xigtada iyo waxyaalaha shareecadu ay u tiri ha la ilaaliyo oo jiritaankeeda loogu dadaalay ilaa xad la gaadhsiiyey eh, muxuu ahay meel kaga dhaceeda xataa ruuxa in eh, xad la xadi karo ilaalintaasi nasabka la ilaalinaya wax badan baa ku jira waxyaalaha ku jirana waxaa ka mid a waxaa ka dhalanaysa xuquuq fara badanoo dadka xigtada isxiga xuquuq badan baa isku yeelanayaan oo dadka kale ayna isku lahayn ayagaa waxaad siiso qaraabadeed isxigtaan ayaa ka ajir badan dadka shisheeyaha waxaad siiso lanna sida nabiga ka sal lay slam wuxuu yihi silatun wa sadaqa buu rasulku sal lay silatun wa sadaqa qaraabo xidhiidhisna waa ku jira sadaqadii ruux kale aad ka heli ajirkeedana waad ka heli qaraabo xidhiidhisna waa ku dheerta laba ajir waay marka saas man ayb waan abi hurarata radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasul lah sal lay slm rsulku wuxuu yihi lilmamluuki addoonka la leeyahay ee ruux milkigiisa ku jira waxaa u sugnaadoo xaq uu leeyahay acaamuhu cuntadiisaa u sugnaatay wa kiswatuhu iyo marashayntiisa aradbixintiisa wa walaa yukallafu lamana kalifayo min alcamali camalka xaggiisa lagu kalifi maayo ilaa maa yutiiqu wuxuu kari kara mooye rawahu muslim baa weriy yacni dadkii addoommada ahaa ee lalahaa waay ee gacanta lagu hayay ayb waxaa xuquuqda shareecadu siisay ka mid ah ninka sayidkaa ee addoonkan iska leh inuu biilo oo arad bixiyo waa midda labaade markuu u shaqaynayo camal uusan keri karin uusan ku kallifin ayib intaaba waa laisla ogolya intaaba waa mujmac sayidka in biilla lagu leeyahay aradbaxna addoonkiisu ku leeyahay camal uusan keri karinna uusan ku kallifin intaaba waa laisla ogolya ayib fii saxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiidi abi dar inuu nabigu yuri sal lay aslam accimuuhum mima tucimuun waalbisuuhum mima talbisuun walaa tukallifuuhum maa yaklibuhum fain kallaftumuuhum faaciinuuhum buu nabig sal lay aslam addoommada waxa aad cuntaan idinka sayidyada ah waxaad cuntaan wax ka siiye ma aha inaad u weelduudaan way macnaha inaad u weelduudaanoo raashin khaasa ah ha loo kariyo sayidkii reerkiisuna raashin gooniya ha karsadeen maya waxa aada cunaysaan wax ka siiya idinka waxaad ku aradbaxaysaanna ku aradbixiya camal ayna keri karinna ha ku kallifina haddaad ku kalliftaanna la qabto oo u kaalmeeya gacan ku siiya la qabo adiguna haddaad ku kallifto camal uusan kari karin xadiikaasi isaguna fii saxiix muslim buu ku yaallaa waana xadiiska ka keenay abu dar radia allahu canhu maalin maalmaha ka mida inuu e, la arkay isagoo qaba mare isku joogoo aada u quruxsan addoonkiisiina la socdo oo isaguna mare isku joogoo aada u quruxsan qaba qolyaha marka waxay yidhahdeen oo oh, maxaa addoonka aad ugu xidhay marada markaasaa waxaan maqlay buui nabigaan maqlay buui sal lay slam oo sidaa leh ah, waxaad cunaysaan wax ka siiya dharka idinku aad xidhanaysaanna u xidha saas darteed baan u sameeyey buu le marka ayb ayb masalada oo macnaha addoonka addoommada iyo masale ka horreysay horay baa loo isticmaali jiray laakiin shareecada islaamku asbaabta addoommadu ay ku imaanayaanna way ciriiriday oo asbaab fara badan bay jaahiliyadii carabta iyo iyo keyrkoodba islaamka ka hor asbaab badan baa laysku addoonsan jiray shareecadu asbaab badan bay jirtay way goysay way goysay wax yar bay ka reebtay haddana markay kasoo reebtay oo addoonsigu dhaco oo dadkii ay addoon noqdaan shareecadu waxay aad iyo aada ugu dadaashay in laga saaro addoonnimada la xoreeyo ah, aada ugu dadaashay inta gacanta lagu hayo addoonno addoommo ay yihiinna in xuquuq ay yeeshaan oo lagu xadgudbin oo dawaabid badan bay shareecadu u samaysay saas maa ayib wacan xakiim bn mucaawiyata alqushayri can abiihi qaala wuxuu ihi qultu waxaa idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa xaqu zawjati axadina midkaya xaaskiisu xaqeedu muxuu yahay calayhi korkiisa ay ku leedahay mid naga mid a ah, xaqa ay xaaskiisu korkiisa ku leedahay muxuu yahay qaala nabigu wuxu uhi sal alay slam an tutcimahaa inaad quudiso waay idaa goortii acimta aada quudanayso markaad adugu wax cunayso waa inay wax cunto wa taksuuha in aad arad bixiso wey idaa goortii iktasayta aad adiguna arad baxdo markaad adigu arad baxdood maryo iibsato waa inaad maryo u iibso markaad cuntaynaysana waa inay iyaduna cuntayso adiga wax wey masruuf iyo marashay kugu leedahay alxadiia akmil alxadiia wataqadama xadiidkani wuxuu soo hormaray buu yii xaafidku fii cishrati nisa dumarka la dhaqankooda wuu inoogu soo hormaray ah, waan soo marnay sooma garanaysaan abu axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maajah iyaa wariyey ibn xibaan iyo xaakim ayaa saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay sheekh albani waan soo marnay xadii xadiis meel aan fogeyn baan kusoo marnay ayb wuxuuna tilmaamayaa xuquuqda xaasku inay ka mid tahay in la diilo oo la masruufo isla markaa haddana arabaxna inay xaq u leedahay waana in laysla ogolyahay wax khilaafa kama jiro maslada ayada ah? walaa tadrib lwajha miyur xadiiska dhamaystirkiisa way waan soo marnay ah walaa tadrib ilwajha walaa tuqadix waa nagi soo marnay laakiin hadduu iska soo gaabiyo alxadiia akmil ilxadiia buu ku yidhi xadiiska dhammaystiro dhamaystirkiisu waa kaan soo marnay w fii cishrat nisa aan kusoo marnay ayb hadduu idiin dhamaystira marka waa isla meesha وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ka warin في xadيiث الxaji xadiiثkii xajka بطuulihi dherarkiisi xadiiثkii xajka ee dheeraa qaala wuxuu yidhi nebigu sal ه عليه وسلم dikri النساء dumarka sheegidooda walahunna calaykum risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf xadiidkani waa xadiidkan kusoo marnay fii kitaab alxaj sooma eeraawe macnaha jaabir xadiidu jaabir nabiga sal lay slm xajatulwadaaciisi aad ugu sifeeyey marka nebigu sal lay wasalam waa kii khudbeeyey khudbadiisii marka uu jeediyey waxaa ka mid ahayd oo uu ku jeediyey yani mawaasim alxaj uu ka jeediyey waxaa ka mid ahaa hadalkana ka mid aha walahunna waxaa u sugnaaday dumarkii calaykum korkiinnana ugu sugnaaday raggii qabayow risquhunna risiqooda iyo masruufkooda wa kiswatuhunna iyo marashayntooda iyo yacni arradbixintooda bilmacruufi si la yaqaano oo wanaagsan inaad ku masruuftaan ood ku marashaysaan ayaa macnaha ay idinku leeyihiin ahraj waxaa wariyey xadiidka isagaa muslim muslim baa warwariye ayib marka sidaan soo sheegnay weeyo nafaqatu zawjati wa kiswatuhaa amrun mujmacun calayhi bayna alculamaa ah, inuu waajib yahay culimmadu waa isla ogol yihiin qur-aanka iyo sunnadaiy waa isku raaceen sidaasu man ayib khilaaf kama jiro wax kaloo lasku khilaafaba laysku khilaafi maayo haweenta iyo caruurta iyo laysku khilaafi maayo nafaqadoodu inay waajibta وcan cabdillahi bni cumar radi alahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi kafaa waxaa ku filan bilmari ruuxa waxaa ku filan isman dembi ugu filan an yudayica inuu dayaco man yaquutu cidda uu biilayo cidda uu masruufayo biilkiisu waajib ku yahay hadday xaas tahay hadduu caruur yahay hadday qaraabo kala tahay hadday waalid yihiin cidda nafaqadiisu ay waajibka kugu tahee biilayso inaad dayacdo intaasaaba dembi kugu filan haddaaba dembi kalaba qabayn taasi kugu filan waxaa wariya annasaa-iyu i baa wariyey kadalika axmedna wuu wariyey xadiidkaasi rijaashiisu waa iqaat waa iqaat allahuma nin la yidhahdo wahab ibnu jariir oo sanadka ku jira baa la isku khilaafsany ibnulmadini iyo dahabi iyo sheekh albani waxay leeyihiin waa waa majhuul bay leeyihin waa majhuul bay leeyihin laakiin hadalkoodaasi sax ma aha sawaabna ma aha maxaa yeelay cusmaan idarimi yaxya ibnu maciin wuxuu ka warinayaa inuu yidhi waa nin iqa ah cijli iyo ibni xibaan baa iyaguna tawsiiqiyey ninka haddii uu nin a'immada xadiidka ka mide nuqaada uu tawsiiqiyo sida ibnu maciin oo kalena jahaaladii waa ka baxay saas daraaddeed majhuul mehe waa nin iqa ah wabitaali xadiidka sanadkiisu waa saxiix min xadiidi nasaai markuu yahay wa huwa xadiidkaasi cinda muslimin muslim agtiisuu ku sugan yahay bilafdi lafdiganuna ku soo arooray an yaxbisa lafdigana kuso aroor oo muxuu yahay kafaa bilmari isman ruuxa dembi waxaa ugu filan an yaxbisa inuu reebo caman cid inuu ka reebo ka xabiso yamliku uu mulkinayo quutahu quudkiisa iyo masruufkiisa uu mulkinayo ruuxa waxaa ismiyo dembi ugu filan inuu ka xanibo ama uu ka reeto cidda uu milkinayo quudkiisa quudkiisuna waa kuwaajib quudkiina wuu hayaa hadduusan quudkii haynin wuxuusan haynin laguma kalif laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha waa jiri alla nafta kuma kallifo wuxuu siiyey waxaan ahayn hadduusan siininba kuma kallifo laakiin maxaa waajib ku ah waxaa waajib ku ah inuu dadaalo oo ordo oo xamaalo oo muxua ah uusan fadhiisanin hadduu iska fadhiisto waa dayacid isagoo hayoo heli kara hadduusan siininna waa dayicid laba gooraba dembi ugu filan laba gooraba dembi ugu filan nafaqadu inay waajib tahay ayay tusiyo dadkaa nafaqadooda ay kugu laazimaysa inaad ka dadaasho haddaadan dembi kaleba ilaahay ula oo intaa aad la tagto adoo reerkaagi iyo caruurtaadi iyo waalidiinta iyo dadkii qaraabadee xilku kaa saarna adoo dayacay intaa haddaad la tagto intaas dembi kuugu filan intaasi dembi kuugu filan halis wey marka jaabirin jaabir waxaa laga warinaya yarfacuhu xaaluu kor yeelayo fi lxaamili haweenaydii uurka lahayd almutawafaa ee la oofsaday canha xaggeeda zawjuha ninkeedii laga oofsaday jaabir waxaa laga warinayaa xadiisu nebiga uu kor yeelayo oo ku saabsan haweenta qaala inuu yidhi nebigu sal ly aslam laa nafaqata nafaqa uma sugnaanin laha iyada laa nafaqata wax nafaqa laha iyada uma sugnaanin jaabir bn cabdillaahi baa xadiiduu nebiga u koryeelayo oo ku saabsan haweenta uurka lehee laga dhintay ayaa wuxuu leeyahay nafaqo ma leh sidaasuu nebiga ka warinaya sal lay slam akhrajahu waxaa wariyey albayhaqiyu bayhaqi baa wariyey wa rijaaluhu xadiidka rijaasiisuna fiqaatu waa rag lagu kalsoon yahay laakiin qaala wuxuu ihi bayhaqi xadiidka markuu wariyey kadib almaxfuudu sida la xifdiyey waqfuhu waa inuu mawquuf yahayo jaabir ku egya rafcigiisuu diiday rafciga iyo koryeelidda nebiga in loo koryeelo xadiis nebi laga dhigo taasuu leeyahay maxfuud ma aha waa shaad buu leey macna saasuu yahay sanadkiisa waxaa ku jira cancanatu abi zubayr la yhahda abi zubayr ilmaki oo jaabir ka warinaya oo mudallis ah ayaa cancaneeyey laakiin waxaa mutaabiciyey qataada cinda cabdirazaaq isaguna laakiin waa cancaneeyey almuhim waxa weeyaan asarku asagoo mawquuf calaa jaabir abuu sugan yahay ama marfuuc isagoo amaya isagoo marfuuc amaya wuxuuna ku tusayaa haweenta laga dhintay uur kale diil ma leedahay mise ma laha jaabir wuxuu yidhi diil ma leh nafaqo ma leh inayna nafaqo lahayn oo diil lahaynna waxaa ku tegay in badanoo culimmada ka mid a inbadanoo culimada ka mida bal jumhuurtooda ku tegay maalikiyada xanafiyada shaaficiyada saase qabaan oo waxay leeyihiin eh, haweenta uurka lehe laga dhintay masruuf iyo biil ma leh leanna ninkay iyo biilka ku lahaan lahayd wuu dhintay xoolihiina mar hadduu dhintayba dhaxal bay u wareegeen xaggee laga biili waayo marka xoolihii dad baaba yeeshee markuu saa u dhinto wixii dardaaran amooye xooluhu markaba milkigiisa waa ka baxaya naftuba hadday ka baxdo milkigiisii waa ka wareegeeno dadkii dhaxal kalaabay ku wareegeen soma marka yaa nafaqaynay w ninkii nafaqayn laha waa dhintay masaladaa marka jumhuurtaa qabta haddii haweenaydii uurka lahaydee laga dhintay laga doodayo nafaqo ma leedahay mise male diil iyo masruuf iyo ma leedahay tii laga dhintay uur la-aanta ahaydeen uurka lahayn iyada ka war ya soo kama seexad jirto Ah, iyadu aba ka seexatay tii uurka lahayd baa laga doodaya ayib ee ninka dhintay uurka u lahayd aayadda qur-aanka fii suurati alaaq ku timid wain kunna uulaati xamlin faanfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahunna hadday dumarku uur leeyihiin nafaqeeya oo biila inta ay ka dhalayaan aayaddaa xaggeed ka marteen baa layidhi waxay yidhahdeen aayaddu waxay ka hadlaysaa dumarka la furay ee uurka leh ee kama hadlayso dumarka laga dhintay kama hadlayso wafeera waa saas dumarka waxay ka hadlaysaa la dalaaqay ama kuwa la dhintay kuwa laga dhintay waxaa ka hadlaysa waaladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna arbacata ashhurin wa cashraa sooma ayaa ka hadlaysa afar bilood iyo toban beri wax nafaqaa ah looma sheegin ciddo unbaa loo sheegay inay gelayaan laakiin nafaqo looma sheegay aayad kale saa jirto fii suurati albaqara iyaduna ku jirto waaladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim ila alxawli hayra ikhraaj wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj ah. dumarka laga dhintay raggoodu inay sanad u dardaarmaan in sanadkaas loo raaxeeyo sanadkaas la bilo wax la siiyo dardaarankaa inay ka tagaan aayaddaasaa jirta aayaddaasi sax ay ku saabsantaha haweenka laga dhinta laakiin waxay leeyihiin xukumkeeda waa la bedelay oo waxaa bedeshoo nasakday ama aayadda dhaxalka ama waxaa nasakday xadiiskii ahaa laa wasiyata liwaaris iyo aayaddii dhaxalka wada socota marka waxay leeyihiin u badan yihiin haween laga dhintay hadday uur leedahay biil iyo masruuf male haddayna uur lahaynna warkeeda iskaba baha mabay taalasa meesha ma taalla man saasaana asarkan loo daliishadaa waana madhabka culimmadu ay u badan yihiin man wa habata waxaa sugnaaday buu yihi xaafidku nafyu nafaqati haddii la yidhahdo nafaqo male nafaqo male oo biil male oo masruuf male yani wixii uh, baabkaas ku saabsan o dhan baa soo gelaya mana ayib wa habata waxaa sugnaaday nafyu nafaqati nafaqada inaysan lahayn nafyu nafaqati nafaqada in laga anfiyo loo diido oo la yidhaahda nafaqa maleh haweentaasi uurka lehe laga dhintay wuxuu ku sugnaaday buu hi fi xadiidi faatimata binti qaysin radia allahu canha kama taqadama sidii soo hormartay buui rawahu muslim baa sug wariyey sida hadalka xaafidka hadda ka muuqata wuxuu isku xidhayaa xadiidkan iyo ka ka horeeya oo xadiiska hore muxuu ku saabsanaa haweenka uur kale laga dhinto sooma wuxuu leeyahy marka inaysan nafaqo lahayn waxaa sheegahaya xadiidkan soo marnay ee faatimata binti qays xadiidkeedii aan soo marnay baa sheegaya meeshaa marka waxoogaa ismoodsiis baa ku jira ismoodsiiskuna waxa weeye xadiidka faatimata binti qays waan soo marnay saad garanaysaan wuxuuna lafdigiisu ahaa haweenayda saddexda lagu furoo dalqadii ugu dambaysay ku tagtay laysa lahaa sukna walaa nafaqa saasuu ah haweenayda dalqadii ugu dambaysay lagu furay nafaqana male biilna male meel ay degtana kumale ninkay furay xadiiska faatimatu bint qays saasuu ah ayib xadiisu faatimata bint qays haada kuma saabsanayn haweeney laga dhintay haweeney la furay buu ku saabsanaa balsaas ma oo dalqadii ugu dambaysay lagu furay yani almuallaqa alaaqan baa'inan buu ku saabsanaa xoogaa marka waxaad moodaa xaafidka ma aqaano yani mxua ah, ismoodsiis baad moodaa inuu meeshaa ku jiro leanno haweenta la furay dalqadii ugu dambaysayna lagu furay biilna male masruufna male xadiiskaasu ka hadlaya laakiin haweenta laga dhintay kuma saabsana xadiidka faatima binti qays ayb waanu soo marnay xadiikaas an abi hurarata radi alahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu yihi alyadu gacantii alculya ee ugu sarraysay ayaa khayrun ka khayr badan min alyadi gacantii assuflaa ee ugu hoosaysay gacantii ugu sarraysay oo midda bixinaysa ah ayaa ka khayr badan midda ugu hoosaysaoo taqaadanaysa ah yani maqsuudka waxa weeye iyo danta laga leeyahay ka dadaal inaadan noqonin gacanta hoosaysay wax qaadanayso ka kaaftoon bini aadamka waayo maqsuudku waa kaa inaad adigu wax bixinaysa mooye ood gacanta sare leedahay mooye gacanta hoosey wax hoorsanaysa ha noqonin ah, yani maqsuudku kaa weeyo waxaa laiska saan meelo badan kusoo marnayba shareecadu dadka waxay baraysaa inuu ruuxu iktifaa daati ah iyo ictimaad cala allah uma cala daat inuu ruux isku tashado oo wax soo saarto oo xamaasho oo uusan gacanta hoorsanin gacan hoorsigaasi waa laga fiican yahay isaad ka kaabtoomikartaa wayabda wuu bilaabi axadikum midkiin waxa uu bixinayo wuxuu ku bilaabay biman cidda yacuulu uu masruufayo cidda uu biilee masruufayo ayuu wuxuu bilaabay ku bilaabaya wuxuu bixinayo ayagaasaa mudan yani inaad dad kaleeto aad nafaqo siiso ku sadaqaysato ayadoo lagugu leeya biilkii waajibkaa sax maaha sax hadday wixii kuu qaybsami karaan qaarna sadaqayso qaarka biilka waajibkaa isaga bixi haddayna kuu qaybsami karin biilka waajibkaa ku bixi ha dhaafinin taquulu waxay leedahay almar'atu haweenaydii waxay ku leedahay waa xaaskaagiye acimnii warniihu iqoodi aw amase alliqnii ama ifur ah, haweentii waxay ku leedahay ama afkayba ka leedahay ama lisaanul xaalkeeda xaalkeedaa laga fahmaya warniyo ama biil isii ama haddii kale iska faysiida warkanay la taagantahay wax walba marka nin xaaladaasi haysato sadaqo kale oo caadiya meelaha baxbaxsan haya ma soconaysaba horta ama weelka wax ku rid ama islaantiibaa tegi wa rawaahu daara qutni baa wariye waisnaadu sanadkiisula xasan wey axmed baa sidoo kale soo saaray riwaayadiisana wuxuu ku ziyaadiyey axmed oo wuxuu yidhi faqiila man acuunu ya rasuul allah nabiga waxa la yidhi sal lay slam yaan biilaa markuu yidhi ibda biman tacuulu aw yabda axadukum biman yacuulu ciddaad nafaqadeeda waajib ku tahay ku bilow baa su-aalla weydiye waxaa la yidhi cidda nafaqadeedu ay waajibtaho ku bilaabayo keewy markaasaa wuxuu yidhi imra'atuka miman tacuul haweentaadu waxay ka mid tahay cidda nafaqada waajibkaa kugu le eed ku bilaabayso taquulu acimnii wailaa faariqnii waxay ku leedahay ama iquudii ama faraha iga qaad wa jaariyatuka taquulu addoontaada kuu shaqaysana iyaduna waxay ku leedahay acimnii wastacmilnii horniyow iquudiyo imasruuf iguna shaqayso waa addoontii guriga kaaga shaqaynaysay yani waxa weyaan sax aan ku adeegon kuu shaqeeyo laakiin hadda waxa caloon calooshii waa madhanta oo jirkii waa qaawanya wax soo saar horta markaa kadib igu adeego iyaduna ku leedahay ilmahaagiina wuxuu ku leeyahay ilaa man tatrukunii aabba yaad nooga tegaysaa yaad iiga tegaysaa buu kuleeyay yaad igu hallaysay ah, marka yani kuwanaa wax walba ka mudane iyaga hormari waay ayib sheekh albani caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid sanadkiisa xadiidkani waa jayid oo ficlan xadiidku waa xadiid sugan laakiin alimaamu albukhaari wuxuu faa'iideeyey hadalkan dambe oo taquulu lmar'atu acimnii aw alliqnii jaariyaddu ay leedahay acimnii wastacmilnii caruurtu ay leedahay ilaa man tatruknii imaamulbukhaari wuxuu caddeeyey inuu yahay hadalka abu hureyre uu mudraj yahay xadiiskii nebigana uusan ahayn saas man leanno waxaa la weydiiyey abu hureyre waxaa la yidhi hal hiya min rasuuli illahi sal ly aslam intan dambe la garayey yabda axadakum biman yacuul la garay aw ibda biman tacuulu la garay alyad lculya khayru min yad sufla la garay waa hadalkii nabiga sal lay laakiin hadalka dambe ee xaaskaagu waxay ku leedahay acimnii aw alliqnii iyo inta ka dambaysa abu hurayra ma hadalkii rasuulkaabaa lagu yii ma nebigaad ka haysaa markaasaa wuxu uhi la hada min kiisi abi hurayra buu haada min kiisi abi ah. hurayra intan dambe abu hurayro kiiskiisa kiishka saluda kiishka yani kiishka abu hurayreyi intani ka timide hadalkii nebiga maaha yani waa tafsiir uu xadiiska ka fahmay waa tafsiir uu xadiiska fahmay fahamkii xadiiska uu fahmay iyuu isagu sii faahfaahiyey marka qaybtan dambe waa mudraj bay culimmadu leeyihiin mudrajkana waxaa la yidhaahdaa hadalkii nebiga sal alay wasalam oo uu yidhi oo hadal kaloo lagu fasirhayo ama aan kiisi ahayn la dhex geliyo ama gadaal laga dhigo kaasaa lala man ayb xadiidka marfuuca waa ka hore bay leeyihin nabi ka sal sal lay aslam xadiika <coughs> waxay leeyihin culimada qaarkood waxay u daliishadaan bal jumhuurtu waxay u daliishadaan ninku hadduu caydhoobo oo wuxuu haweentii ku masruufo waayo haweentu inay xaq u leedahay inay dalabto furitaan bal inay isfasaqi karto intay wax kama dadto wuxuu ku biilaba hadduu waayo asarkan soo socdaa macnaha isaguna faa'iideyn doona ayb oo taquulu lmar'atu acimnii aw alliqnii waxaad siisa haddaad weydo ifur inay ku dhigi karaysaa laga qaadan bay leeyihi ayb sidaana jumhuurta qabta an saciid ibni musayabin saciid ibni waxaa laga warinaya waa taabiciye fi rajuli ninkii dhexdiisa oo laa yajidu aan helaynin maa yunfiqu wuxuu ku nafaqeeyo calaa ahlihi reerkiisa wuxuu ku nafaqeeyo ninka waayey wuxuu reerkiisaba siiyo biil u waayey saciid ibnu sayb waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi yufaraqu yufaraqu waa la kala geyn baynahumaa dhexdooda yani hadduuba wuxuu siiye waayo reerkii qataya asagana waxaa la dhihi odhayoo kac iska tag ayadana waa la diriyo waa laga fasiqiyo meelahaas iyadoo risiqeeda u raadsanaysa akhrajahu waxaa wariyey saciid ibnu suur baa wariyey can sufyaana buu ka wariyey can abi zinaad canhu can saciid ibnu musayab qaala wuxuu yidhi abu zinaad baa dhahaya qaala abu zinaad wuxuu yidhi qultu waxaan lisaciidin wasiyin waxaan ku idhi sunnatun miya sunnatun asunna miya hadalka aad leedahay wuxuu siiye hadduu waayo waa la kala diri ma sunno iyo dariiqo aad soo gaadhay baa niyo mise waa war adugu iska tiri fa qaala wuxuu yidhi saciid musayib sunnatun waa dariiqo wey dariiqaan soo gaadhnay baa sidaa ah ayib wa haada kani buu yidhi xaafidku mursalun waa xadiid mursal ah qawiyun oo xoog badan wa ilan saxaabigu hadduu yidhahdo sunnatun waa marfuucun xukman sooma laakiin taabicigu hadduu yidhahdo sunnatun markaasi waa mursal sooma leanna sunnadii nebiga inuusan ka wadin baa dhici karta oo uu ka wado sunnatu alkhulafaa'i araashidiin ama sunnatu saxaaba inuu ka wadaa dhici karaysa marka waa mursal laakiin waa mursal xoog badan buuri asarka ibnu musayab bayhaqi iyo ibnu jawsi waxay u tiiriyeen abu hurayray u tiiriyeen isagoo marfuuca ibn xajarna wuxuu leeyahay waa khaa iyo gaf iska cad weyaan macnaha kama fi talkiis alxabiir ayib oo wuxuu leeyahay xadiidka abu hureyre in loo nisbeeyo isagoo marfuuca ah, waa daciif ibn cabdilhaadi iyo keyrkiina way daciifina waxay leeyihin xadiidkaasi waa munkar abu hureyre in loo nisbeeyo waa munkar waay ama inuu aharu saciid musayab oo mursala uu yahay markaasi waa qawiyo sanadkiisu waa saxiix wey maana masalada uu ka hadlayo xadiidkii kan ka horeeyeyna uu ishaarayo hadalkii abu hureyra taquulu lmar'atu acimnii aw alliqnii ayaa waxay ka qaateen culimmada badankood ninkuu reerka hadduu biili waayo haweentuna sabri weydo oy maxkamadda timaado in la kala diri karo oo maxkamaddu ay awood u leedahay inay fasaqdo saas way macnaha jumhuurtaana qabto waa ra'yiga rabiicatu ra'yi imaamu maalik shaafici fii axadi qowleyhi axmed ibnu xambal iyo keyrkood baa qaba saasay ku tageen ayib culimada qaar ka midaa jiroo dhahaya biil la-aan baa haween loo fasakayaa wax jira maahayne waa abu xaniifa iyo shaafici fii axadi qowleyhi waxay leein fasaq ku yimaada muxuu ahaaye waxbaa la bixin waaye ma jiray leeyi dood adag bay ka qaban waana mas'ale aada looga doodsan yahay waay biil la-aan iyo masruuf la-aan ninkii hadduu haweentii isagoo hayo wixii uusan biilaynin la garay laakiin hadduusan tabarba hayninba allaa yidhi wuxuusan allahaynin haynin kuma kalifine seebaad haweenta uga furaysaan waay laa yukalifu allahu nafsan ilaa maa aataahaa soo lama dhi wuxuu alla siimay cid wax kaleeto kuma kalif marka wuxuusan alla ku kalifin baad haweenta kaga furaysaan xagee wax ka yin masaladu marka waa masale khilaafiya ladda salaf ama cinda salaf masale khilaafiya alxaafid aw alcalaama ibnu lqayim caleyh raxmatullah isagu masalada tafsiil dheer buu gelinaya waana wajiih tafsiilka uu gelinaya wuxuu leeyahay haddii haweenta ninku isagoo biilkii heri kara uu meermeeriyo oo biilka bixin waayo inay maxkamadda timaaddo oy markaasi fasaq dalbato waa sax buu leeyahay qaadiguna markaa waa fasaqi karaa haddii ninku markuu guursanahayay intuu been u sheegay oo shax beena uu u dhigay oo uu ku yidhi taajir baana xoolaan haystaa kadibna markay soo xero gashay ay aragtay meel cidlo ah xaaladaana wuxuu leeyahay intay maxkamadda tagto waa la khiyaamay way isfasaqi kartaa laba xaalana ma isfasaqi karto fasaqeeduna socon maayo oo maxay tahay ninka inuu cayr yahay bay ogeyd wayna ku gashay isma fasaqi karto maxaa isbedelay adaa gale sooma mar labaadna isma fasaqi karto ninku xooluu lahaa waana diili jiray maqaadiir ilaahay baa dhacdo waa caydhoobay dee markuu caydhoobo maxay uga tegi ila markuu ladnaaba waa lasla joogay tafsiilkaasuu gelinaya laba xaalana wuxuu leeyahay sax wey saqi karta laba xaalana maya buu leeyahay alimaam shawkani caleyh raxmatullah baxsi aad u dheer buu isaguna masalada kale risaalo khaasuba ka qoray mas'aladu marka waa mas'alo aan fududayno takhdac linadari qaadi khulaasadeeda markaas lasoo ururiyo ninka qaadigee qaadahaya keeska qaadaya fiiradiisiiyo ijtihaadkiisay u khuduucaysaa saas maana isagaas iyo go-aan qaadashteed masalo la dhihi karayo ma banaano layskuma fasaqi karana maaha masalo la dhihi karo way iska furan tahayna maaha laakiin waa masalo dawaabideedii u baahan culayskaeda u baahan saas maa ayib وعn cmr radi allahu tacala canhu anahu kataba masalada waayahan aad bay u badan tahay sidaan caadi ahayn khaasatan soomaalidan kala kala fogaatay ee caalamka kala gashay ayaa imtixaankaasi haysta oo muxuu ahay ama haweentii baa waxaa loo dirahayaa yurub iyo maraykan iyo meelahaasa loo dirahay meelahaasay ka xamaalataa ama muxua cayd baa la siiyaa meelahaas isaga noosha wadaadkii meelahanuu joogaa marka si kale waaba laiska dhaqan yahay laakiin wax laysku haysto oo xaqii gogosha ama jiro waa laisku rafaaday hadhow haweentii la diray ee xagga tagtay waxay leedahay sheekh aniga saddex sano wadanka joogay ima biilin ninka waxba ima soo dirin ma hadda meel laisla ogyahay baa laguu dirayo biilkaaga aad ka helayse see waxu jira maya anigu xoolo u leeyahay ma cunin bay leedahay xoolo dowladeed baan cunay ah, imtixaan waxaa ka fiican bedelkii xoolo laga hadli lahaa xuquuqda gobasha in laga hadlo dhankaa ah, masalada in laga soo galay malaha kaga fiicanta meeshii laga hadli laha muxuu ahaaye biil iyo muslaan haweenta hadduu ninku u diro meel markaasi ay masruufkeeda ka iskuna og yihiin masruufkeedana ay ka helayso masruufka haysato xataa bacdu ahlilcilmiga waxay leeyihiin ayadu hadday awood leedahay xaaladda ninku icsaaro caydh noqdo ayadu hadday awood leeda waa inay diishay leeyihin qaar baaba halkaa mara ayadu dhulxasmi iyo qolyale baa halkaa maray masaladu almuhim waa masale ijtihaadiyo lama goyn karo bir laguma jari karo دعوة السلام والصلاة والقائمة على وسيلة الفضيلة المعفوقة وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إسايا كتب وقري إلى أمراء الأجناد ciidamada hogaamiyeyaashoodii al waa ciidamada hogaankii ciidamada ciidan walba hoggaan buu leeyahy marka umaraau l ciidamada taliyayaashii ciidamada wuxuu u qoray cumar fii rijaalin rag arrinkood raggaasoo qaabuu maqnaaday can nisaa'ihim dumarkooda ka maqnaaday dumarkooda rag ka maqnaa muddo oo ciidanka ka mid ahaa ayuu cumar wuxuu u qoray raggii hogaanka ciidamada hayay iyo taliyayaashii buu waraaqdan u qoray qoraaqan uu qoray wuxuu yidhi an ya'khuduuhum raggaa iyagaa inay qabtaan bian yunfiquu inay nafaqeeyaan oo biilaan dumarkii aw amase yutalliquu inay furaan laba mid ka keena raggaa soo qaqabta horta laba mid ka keena dumarkaa ay muddada ka maqnaayeen ama ha soo biileenoo ha soo masruufeen ama ha soo fureenoo waraaqdoodii ha soo dhiibeen labadaa mid ka keena in dallaquu hadday furaan bacasuu way soo dirayaan markaa binafaqati maa xabasuu intay xanibeen oy celinayeenoo reer u ahayd biilkeedii bay soo dirayaan binafaqati maa xabasu intay xabiseen oo u xanibnayd biilkeedii bay soo dirayaan man ahrajahu waxaa wariyey oo soo saaray ashaaficiyu baa soo saaray fi lmusnad waay uma kadibna albayhaqiyu baa soo saaray biisnaadin bay ku soo saareen xasanin oo wanaagsan ariiqi shaafici baa waxaa ku wariyey bayhaqi iyo bagawi ayb laakiin sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo muslim ibnu khaalid azinji azinji waa nin daciif saduuqun kaiiru wham ayib laakiin cabdirazaaq fi lmusanaf ayaa mutaabaceeyey xamaad ibnu salma ayaa isaguna mutaabaceeyey kama fi lcilal libni abi xaatim rijaasha kaleetana waa rijaalu shaykhayn sida sheekh albani uu leeyahay aarkani marka laa shaka anahu aar saxiix can cumar waa aar saxiixa oo cumar bn khaaab ka sugan radi allahu canhu ayib muxuu faaiideynayaa wuxuu faaiideynayaa dumarka raggooda ka maqan oo waqti ka maqnaaday laba mid inay soo nafaqeeyaan oo soo biilaan oo biil laga helo iyo in furitaan laga helo hadduu isagoo muddo ka maqnaa oo muddadaana aan biilaynin markii la soo qabtoo la yidhaahdo ama dhig ama dhaq uu markaa yidhaahdo waan furahayaa waxaa lagu yeelanayaa muddadii uu ka maqnaa ee isaga ay u xanibneyda xaaska u ahayd ee uu biilkeeda la maqnaa muddadaa biilkeedii baa laga rabaa waxaa laga fahmi haddii uu yidhaahdo war haddaan biilkii siinhayaa wixii hore tegey la weydiin maayo saas man leanna wuu kala qaaday sooma cumar wuu kala qaaday raggaa muddo dumarkooda aan biilin hadday doortaan markii lasoo qabto inay diilaanna muusan dhihin ha laga qaado wixii hore hadduu markaa lasoo qabto yidhaahdaa haddaan furahayaayo waaba iga furan tahay oo meeshaa ku furana waxaa la leeyahay socon mayse maadaama aad furtay intii aad ka maqnayd biilkii kugu ururay halkaa dhig baa la leeyahay leanna waad furtay sooma haddiise laakiin uu dhaqahayo wixii hore loogu noqon maayo sidaasuu aarku faaideynaya waxaana xujaystay oo sidaa ku tegey alimaamu axmed ibnu xambal waxaana rajaxay aimada qaar ka mida ah sida ibnu mundir oo kale oo waxay leeyihiin wasaasaa loo kala qaadiyo hadduu ninku reerka biilkiisa yaro dayaco kadibna usoo noqdo reerkii biilo muddadaa hore wixii uu dayacay waxba loogu noqon maayo siday ku tagtay laakiin hadduu intuu muddo ka maqnaado reerkii soo furo muddadaa iyada ah wixii ku maqnaaday iyo muddadaa biilkiisii waa inuu reerka siiyo tafsiilkaasi asarku ku sugan waxaa ku tegey oo maray imaamu axmed ibnulmundir iyo keyrkood baa maray an abi hurarata radi allahu canhu qaala wuxuu ihi jaaa waxaa yimid rajulun nin baa yimid ila anabiy nebigu u yimid sal lay aslam faqaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay cindii agtayda waxa ahaaday diinaarun hal diinaar ah hal diinaar baan hayaa ee xaggeen ku bixiyaa wa qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam anfiqhu ku nafaqee calaa nafsika naftaada korkeeda ku nafaqee adigu biilo qaala wuxuu yihi cindii agtayda waxa ahaaday aakharu diinaar kale isagana xaggeen ku bixiya qaala nabigu wuxu uri sal lay slam anfiquu ku nafaqee calaa waladika ilmahaaga ku nafaqee waa shilinkii labaad soma dinaarkii labaad we qaala wuxuu yidhi cindii agtayda waxaaday aakharu mid saddexaad mid kaloo saddexaad baan hayaa xaggeen ku bixiya isagan nabigu wuxu uhi sal lay slam anfiquu ku nafaqee calaa ahlika reerkaaga xaaskaaga iyo haweentaada ku nafaqee qaala wuxuu yidhi cindii agtayda waxaaday aakharu mid kale afraad qaala nabigu wuxu yuri sal ly slam anfiqu ku nafaqee calaa khaadimika adeegahaaga addoonka ku adeegaya iyo shaqaalaha guriga kaaga shaqaynaya ku nafaqee kaasi qaala wuxuu yihi cindii agteeda waxaaday aakharu mid kale oo shanaad diinaar shanaadaan haya xagay ku bixiyaa qaala nabigu wuxu yuri sal ly slam anta adigaa iyo aclamu u aqoon badan wa fii riwaayatin anta absaru adaa u aragti badan markaas meeshaad ku bixin lahaydee kale intaa kadib hawl adig kuu taalla waay meel alla meesha kula qumaysaraado meeshanaa roon ha ku bixi akhrajahu waxaa soo saaray ashaaficiyu baa soo saaray fi lmusnadi wa abu daawuuda fi sunan wallafdu lafdigan hadda meeshay ku qoranna lahu abu daawuud buu usugnaaday sugnaaday wa akhrajahu waxaa soo saaro kaleeto annasaa'iyu iyu i waalxaakimu iyo xaakim baa soo saaray waxayna ku wariyeen bitaqdiimi zawjati xaaska oo la hormariyo cala alwaladi ilmaha laga hormariyo lafdigan abu daawuudee hadda inoo yaalla u fiirsada yuu hormariyey horta naftiisuu hormariyey ruuxa naftiisa wax alba horay sooma muxuu ku xijiyey waladka sooma kadibna xaasku dambaysiyey ilmaha iyo xaaska lafdigan abu daawuud ilmaha horeeya xaaskuna waa ka dambeeya sooma laakiin nasaa-iyo xaakim waxay soo saareen iyadoo xaaska la hormariyey oo dinaarkii labaad la yidhi xaaskaaga sii dinaarka saddexaadna la yidhi ilmahaaga sii saas man doodu garo oo waxay ka taagan tahay haweenta iyo caruurta aad dhashay kee horeeya ayb labada lafdiba xadiid waa lagu wariyey in haweenta la hormariyana lafdi baa ku yimid in caruurta la hormariyana lafdi baa ku yimid isla ariiqa shaafici ayaa waxaa ku wariyey bayhaqi iyo baqawi ayb ah. weliba ariiqa shaaficisiyada ku sugan oo aan soo marnay abu hurayra wuxuu yidhi wuxuu dhihi jiray xadiidka markuu sheego xadiidkan markuu sheego ayaa abu hureyra wuxuu dhihi jiray ilmahaagu wuxuu kuleeyahay leeyahay innafaqee oo yaad iiga tegaysaa xaaskaaguna waxay ku leedahay ama innafaqee ama ifur khaadimkaaguna wuxuu kuleeyahay leeyahay ama innafaqee ama iibiyo iskay dhaaf saas manaa ayib xadiidkaasi waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay ibn xibbaan baa saxiixiyey sheekh albanina wuu taxsiininayaa sanadkiisa fii sunan abi daawuud iyo keyrkiiba ku taxsiinin eh, mxuu ahaayey eh, mishkaat almasaabiixa taxqiiqiisana wuu sanadkiisu saxiixi wayaan buuri ayib xadiidka marka atarka waa suweyn xadiidka waxaan dhilaha waa suweyn meesha iyadee waxoogaa uu xadiidka lafdigu isku khilaafay wuxuu isku waafaqsanya xadiidku diinaarka ugu horeeya naftaada ku bixi baa layidhi taa hadal kama joogo diinaarka labaad maxaaskaa leh oo xaqa ruuxa soo raaca maxaaskaa mise waa caruurta halkaasaa khilaaf ka jira xaafid ibni xajar fi talkhiis wuxuu ku soo guuriyey ibni xasmi inuu yidhi yaxya ibna qataan iyo sawri baa isku khilaafay labada lafdi yaxyaa wuxuu hormariyey zawjada ayuu ilmaha ka hormariyey oo saasuu xadiid ku wariyey sufyaanu thawrina wuxuu hormariyey ilmuhu hormariyo zawjada ka hormariyey oo ilmaha horeeya markaasaa wuxuu yidhi ibnu xasmi waxaa haboon inaan midkoodna midka kale laga hormarinin oo la sugo oo hadduu hal diinaar lahayo nisnis loo siiyo leanna wuxuu yidhi nebiga waxaa ka sugnaaday sidiisaba markuu hadlo saddex goor buu hadalka ku celin jiray marka waxaa dhici karta buu yidhi inuu labada lafdiba ka sugan yihiin oo xadiiska intuu saddex goor ku celiyey lafdiga yaxya uu ku wariyeyna inuu marmaray lafdiga uu sufyaanu thawri ku wariyey inuu marmaray maadaama uu labada lafdiba isaga ka sugan yihiinna waxay noqonaysaa ilmihii iyo xaaskii inay xaqa u siman yihiin sidaasuu maray ibni xasmi laakiin xaafidku waa tacliiqiyo wuxuu yidhi saxiixu muslimka waxaa ku sugan xadiid jaabir ibni cabdillaahi laga warinayo oo ku tusaya xaaska in laga hormarinayo ilmaha oo xaasku horeeyo xadiidkaasaana rajaxaya lafdiga hormarinaya xaaska sidaas daraaddeed diinaarka koobaad ninkii bixinaya baa la layihi adigu naftaada ku bixi kaas hadal kama joogo diinaarka labaad ee hadalka ku jiro xaaskaale wax qaybsama haddaad heli karto hadal hadal kama jooge wada gaadhsii laakiin markay timaaddo wixii ma qaybsami kare xaggeen ku bixiya yaa tartiibkan imaanaya ah, waxa ugu horeeya halkaa mari waxa kale ku halkaa mari saas waan bahz ibni xakiimin can abiihi can jaddihi bahz ibni xakiim ibni ibni xaydat alqushayri waay radia allahu canhu canhum qaala wuxuu ihi qultu waxaan ya rasuul alla rasuulka ilaahayow man abaru yaan u baarinimo sameeyaa yaan u ixsaan sameeyaa qaala nebigu wuxu uhi sal ly slm ummaka hooyada qultu waxaan uma man yaa ku xiga qaala wuxuu idhi ummaka hooyada qultu waxaan idhi uma man yaa ku xiga oo saddexeeya qaala wuxuu idhi ummaka hooyada qultu waxaan idhi uma man yaa ku xigoo afreeya qaala wuxuu idhi abaaka aabbaha abaaka aabbaha markaa u ixsaan fal uma kadibna alaqraba u ixsaan fal alaqraba ka dadka kuugu xiga falaqraba kaa markii laga soo tagana ka kaa ku xigee dadka kuugu sii xiga saas maana say dadku kuugu dhow yihiin oy kuu kala xigaan markaa uu u kala hormayo ixsaanka iyo samafalka ugu kala hormari wey macna akhraja waxaa wariyey abu daawuuda waa wariyey watirmidiyu waxasanahu wuuna taxsiiniyey xaakim baa isaguna wuxuu yihi saxiixu lisnaad dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuxuu leeyay waa xasanu saxiix sida saxiix abi daawuud ku sugan xadiidka asalkiisuna bukhaariyo muslim buu ku yaallaa min xadiidi abi hurayra xadiidku marka waa sugan yahay waana kii aan ka hadlaynayo hooyadu afar saddex goor bay ka xaq horaysaa aabbaha fii xaala marka ay isu kaa qabsato aabbahaa oo baahan iyo hooyadaa oo baahan wax u qaybsamana aadan haynin keed ku hormarinaysaa wa ya hooy nasan xadiidku halkaasuu maraya hooyadaa hormaraysa ayadaa lagu horumarinaya aabbuhu mar danbuu imaanaya waana cadaaladda shareecaday ka mid tahayoo dhibka soo gaadhay hooyo oo adiga korintaadii iyo xambaariddaadii iyo yacni muxuu ahaayey wallacii iyo dhibkay kaa soo martay aabba kaama soo marin soo saas ma cadaaladda shareecadu marka waxa weeyaan in ruux walba dhibkiisu qiyaastu ahaa ixsaankii xaqa la siiyo saas maana marka hooyo way ka xaq weyn tahay aabbaha xagga direeda ka xaqweyn wixii wax bixinana iyadaa lagu hormarinay maalan su-aal baa imaanayso aabbi iyo hooyo inay xajisiiyaan rabaaye hal marna ma xajisiin karee sheekhow keebaan xajka ku hormariyaa jawaabtoo iskama cadda markaa hooyo xajka ku hormari aabuu ha dambeeyo sooma haddaad hal mar israacin kartana israac hadday noqon weyn soomaha wixii aanan labadoodaba loo simi karaynin hooyadaa in lagu hormariya hada bilahi tawfiiq sal اllah wslm cla nabiyina mxamedi wala ali wasaxbi wslm